بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku dhex jirnay saxaabigii caamir bni cabdillaah ee taabicigii caamir bni cabdillaah qisadiisa ayaa dhex noo maraysayoo mar allaala markii la ashtakeeyey dhowr anin arrinna lagu soo eedeeyey waa tii mid kasta halhal loo weydiiyey asagana uu ka jawaabay waxaa ugu soo dembaysay in la yidhi maxaad u dhex dhexgeli weysay umarada war dad badan baa albaabkiina taagan buu yidhi xaajaad iyo baahi baa haysaa war ayaga u yeertoo xaajaadkooda wax u tara atruku man laa xaajata lahu cindakum midaandan iyo xaajo agtiina ka lahaynna iska dhaafa ruficad ruficad waa loo soo kor qaaday oo waa loo soo gudbiyey aqwaalu caamir ibni cabdillaahi caamir ibni cabdillaahi akhbaartiisii ilaa amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii ayaa loo soo gudbiyey cuhmaan ibnu cafaan ahaa falam yajid ma uusan ka helin fiiha jawaabtii uu bixiyey gudaheeda iyo hadalkii loo soo gudbiyey nabdan liaacati buritaan taacadii uu buriyey iyo taacadii amiirka ow khuruujan ama ka bixid oo ka baxay cala asunnati waاljamaacati sunnadii jamaacada ahlu sunna waljamaaca kama uusan bixin hayra laakiin anna daalika arrintaa asagoo xaqiiqdaa la helay lam yuطfi ma aysan deminin naara shari shartii naarteeda fidnadii iyo naartii huraysay ee ninkaasi eedaynta iyo dulsaarka lagu saarnaa ma deminin oo weli way sii socotay wa kahura waxaa batay alqiilu walqaala waa la yidhi iyo waa la lahaa xowla caamir bni cabdillaahi agagaarkiisa yay ku badatay wax ka sheegin iyo waa la iyo hadal ku tiri kuteen ah yaa ka batay gaarkiisii wakaadad waxay sigtay takuunu inay noqoto fitnatan fidno inay fidno ahaatay ka dhex dhacdo bayna ansaari rajuli ninkaa taageerayaashiisa iyo wa khusuumihii dadka ka soo hor jeeda khusuumta waa dadka asaga dooda la'ah iyo asaga ragga taageersan inay fidno iyo dhibaato ka dhex dhacdo fa amara wuxuu amray cuثmaan radia allahu canhu bitasyiirihi ka guuritaankiisa ilaa bilaadi shaam inuu u guuro bilaadi shaam tasyiirkiisii socodsiintiisa inuu isaga baxa oo ka baxo ka guuro ayuu amray una aada bilaadi shaam oo iyo waاtikhaadiha ka yeelashadeeda inuu ka samaysto shaam daara iqaamatin lahu daar uu ku nagaado meel uu iska dega inuu shaam ka samaystuu isaga baxa meesha wa awsa citmaan waa dardaarmay waaliyahu ninkii barasaafka uga ahaa cala shaami shaam mucaawiya bni abi sufyaan ayuu u dardaarmay an yuxsina inuu hagaajiyo istiqbaalahu soo dhowayntiisa ninkaa caamir ibni cabdillaahi ah ee imaanaya si fiican u soo dhoweeya wa an yarcaa inuu ilaaliyo xurmatahu sharaftiisa waa nin aad u wanaagsano khayr iyo wanaag u saaxiib ahoo xurmadiisa iyo sharaftiisana ilaali taasuu kula dardaarmay wa fi lyowmi maalintii alladii maalintaasoo casama uu goostay fiihi maalintaa gudaheeda caamir ibni cabdillaahi cala araxiibi inuu safro can ilbasrati basre inuu ka guuro ka baxo kharaja waxaa soo baxay khalqun kaiirun khalqi fara badan baa soo baxay dad fara badan baa isugu soo baxay oo min ikhwaanihi walaalihii muslimiinta ka mid ah watala-iyo waxaa soo baxay oo kale wa talaamiidihi ardaydiisii liwadaacihi sagootintiisa ayay markaa u soo baxeen washayacuuhu way soo raaceenoo waxay soo sagootiyeen xataa balaguu ilaa ay la soo gaareen macaw asaga micigiisa daahira marbadin marbad meel la dhaho dusheeda ilaa ay yimaadeen oo ay meesha la yimaadeen ayay markaas soo sagootiyeen way soo sagootiyeen ilaa marbad dusheeda ay markaa yimaadeen waa daahir ka basara duleedkeeda meerbed baa la yidhaahdaa wa hunaaka meeshaabaa qaala lahum wuxuu ku yidhi waa markay ka laaban rabeen innii anigu daacin waan ducaynayaaye faaminuu calaa ducaa'ii ducadayda aamiin ii dhaha buu yidhi ilaahay ayaan baryayaaye faamman ii aamiiniya aamiin ii dhaha macnaha saasuu ula jeedaa calaa ducaa'ii ducadayda fa waxaa taagmay ilayhi xaggiisa u soo taagmay acnaaqu nnaasi dadka qoorahooda saasaa loo soo wada eegay babkii oo dhan wa sakanat waxaa xasilay xarakatuhum dhaqdhaqaaqoodii babkii buuqii dhaqdhaqaaqii ay haayeen way xasishay wa callaqad waxay ku dhegtay bihi ayada cuyuunuhum indhahooda asagiibay saa u wada qabsato waa la soo wada eegay farafaca kor buu u qaaday yadayhi labadiisa gacmood labadii gacmood ayuu kor u qaaday si uu alla u baryo wa qaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow ilaahayow man washaa bii qofkii igu hadal xumeeyey qofkii igu warxumatashiilay bii aniga qofkii barabagaandho iyo warxumatashiil iga gudbiyey oo wakadaba calaya igu been abuurtay wa kaana noqday sababan sabab fii ikhraajii ka bixitaankayga min baladii beledkayga aan ka baxo iyo tafriiqi kala geyn qofkii sabab u noqday baynii ani iyo wa bayna saxbii asxaabtayda raggii asxaabtayda ahaa inaan kala tafriiqnoon kala baxno oo na kala qaaday rabbiyow qofkii sabab u noqday allaahumma ilaahayow innii safaxtu canhu anigu waan cafiyey fasfax canhu ilaahu iska cafi buu yihi ilaahu iska saamax in allaala intii saan i yeeshee barbagandho iyo been iyo been abuurad iyo kulli igu wada ilaahayow waan saamaxay waxna uma haysto fasfax canhu rabbiyow iska cafi wahabhu ilaahayow sii oo u hibay alcaafiyata cafin iyo caafimaad fii diinihi wa dunyaahu adduunkiisa iyo diinkiisa labadaba ilaahayow labadaba caafimaad iyo cafi u sii watagamadanii ilaahw igu astur aniga wa iyaahu asaga iyo wasaa'ir almuslimiina muslimiinta inta ka soo hartayna biraxmatika naxariistaada allow nagu dabool wa cafika cafintaada wa ixsaanika ixsaankaaga yaa arxam araaximiin inta naxariisata midka ugu naxariista badano allahu akbar ilaahayow intaasoo dhan markaa sii uma ka bacdi wajaha wuxuu u jiheeyey madiyatahu safarkiisii gaadiidkiisii naxwa diyaari shaam dhanka shaam ayuu ula jeestay wa madaa waa dhaqaaqay lisabiilihi jidkiisa ayuu markaa u socday faqadaa waa uu dhammaystay caamir ibni cabdillaahi caamir ibni cabdillaahi baqiyata xayaatihi noloshiisii intii ka dhinnayd fii bilaadi shaam dhulalkii shaam buu ku dhammaystay wakhtaara wuxuu u doortay bayt almaqdis daaran liiqaamatihi nagaashihiisa inay daarteeda noqoto wanaala waxa uu gaaray min biri amiir shaam amiirkii shaam baarinimadii uu u sameeyey soo dhowayntiisii waa mucaawiya bn abi sufyaane iyo wa ijlaalihi weynayntiisa wa takriimihi sharfidiisa maa wax buu ka gaadhay huwa asaga jadiirun bihi u habboon wax u qalma oo caamir wixii loogu talagalay iyo martabadda uu taagan yahay u dhigantaa ayuu markaa ka gaahay falamaa goortii marida uu xanuunsaday waa caamire marada almowti geeridii xanuunkeeda dakhala calayhi waxaa u soo galay asxaabuhu asxaabtiisa fawajaduuhu waxay heleen yabkii asagoo ooynaaya faqaaluu waxay dhaheen maa yubkiika maxaa kaa ooyinaya maxaa u ooynaysaa waqad kunta wa kunta wakunta wakunta waxaasaad ahayd ood ahayd ood ahayd ninkii khayrka badnaa cibaadada badnaa saan ahaa maxaa kaa oysiinaya faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa abkii oyn maayo xirsan dadaal cala adunyaa adduunka aan ku dadaalayo xirsi iyo dadaal adduunkan aan ku dadaalayo uma oynahay aw jazacan ama argagax iyo cabsi min almowti geerida aan ka cabsanayo wa innamaa abkii waxaan la oynayaa lituuli safari safarkan u socda dheeraanteeda iyo wa qilati zaad sahayda yaraanteeda buuya sahayda aan wata yara jidkaan u socda iyo safarkaan aadaynana dheeraan badana waa aakhire taasaan la oynayaa walaqad amsaytu waan galabaystay bayna sucuudin wa hubuuqin sucuud iyo hubuud anoo u udhaxeeya fuulitaan iyo hoobasho ilinsiraadka marka la gorahayo sucuud iyo hubuud buu leeyahay imaa ila aljanna inaad jannada gaarto wa imaa ila annaar falaa adrii mana ogi ilaa ayihimaa asiiru meeshaan ahaan doono ma dhanka naartaan u socon doonaa oo naar baan gelayaa mase dhanka jannada alla igu fadli siin doonaa falaa adri ilaa ayihimaa asiiru meeshaan ahaanayo uma kabacdi lafafa wuu tufay anfaasahu naftiisii macnaa naftii baa baxday waaye wa lisaanuhu carabkiisa radabun asaguu ku qoyan yahay bidikri illaahi ilaahay dikrigiisa wa hunaaka meeshaa hunaaka meeshaa fii uula alqiblatayni labadii qiblatii horaysay wa haali alxaramayni labada xaramkii saddex u ahaa wa masra rasuulillaahi rasuulka meeshii loo dheelmiyey ayuu hawaa ku nagaa ama uu deganaa caamir ibni cabdillaah atamiimiyun nawara allaahu ilaahay ha u iftiimiyo licaamir fii qabrihi qabrigiisa allah u iftiimiyo wa nadara fii jannaati alkhuldi jannooyinka waaritaankana allah ku ifiyo wajaha wejigiisa wejigiisana ilaahay jannooyinka lagu waaraayo ha ku iftiimiyo ilaahay subxaana wa tacaala ha ku iftiimiyo jannaatu lkhuldina wejigiisa taabicigii caamir ibni cabdillaahi baan meesha uga baxaynaa caamir ibni cabdillaahi waa taabicigii qiimaha badnaa qisadiisa meesha noogu dhammaatay waxaanu gelaynaa taabiciga ku xiga waa curwat ibnu zubayr curwat ibn zubayr man sarahu qofkii jecel oo ay farax gelinayso an yandura inuu eega ama uu arka ilaa rajulin nin oo min ahli اljannati jannada ehelkeeda ka mid ah falyandur ha eego ilaa curwat ibn subayr curwa ibnu zubayr cabdilmelig ibni marwaan baa sidaa yidhi qof allaala qofkii raba oo jecel inuu fiiriyo rajul ahlu janno ah ninkaa ha fiiriyo waa curwe maa kaadad ma aysan sigin oo uma dhowaanin shamsulasiili qorax galbeedka shamsulasiil macnaha qoraxda galabtii qoraxdeeda ma aysan sigin tulamlimu khuyuuahaa tulamlimu inay soo gelinayso khuyuuahaa farakhiyaalkeeda fallaaraheeda inay soo gelinayso addahabiyata ee iftiinka badan ee dahabigoo kale ah ileen qoraxdu mar allaala markii ay dhici rabto galabtiina ay aad u sii dhowaanayso waxaa sii badanaya marba marka ka dambaysa iftiinkeeda wuxuu u sii ekaanayaa guduudka uu leeyahay waa sidii dahabi dahabi oo kale markaa ah marka qorax galbeedkii ma sigin inay ku soo gelaysay soo gelinayso fallaaraheeda dahabiga oo kala ah can baytillaahi illaahi alxaraami gurigii ilaahay ee xurmada lahaa oo wata'danu ay idmayso linnasamaati nasamaadka hawada ama neecawdi annadiyati ee macaanka badnayd bian tataraddada inay ku soo laalaabanayso fii rixaabihi alطaahira rixaabka baydka alle rixaabkiisa waa jihooyinkiisii alظaahira ee daahirka ahaa rixaabkiisa jihooyinkeedii daahirka ahaa inay ku soo noqnoqonayso hawo aad yaad u macaan xataa ilaa sharaca ay gudagaleen aطaayifuuna aلطaa'ifuuna kuwii dawaafahayey bilbeyti beytka dawaafahayey ilaa ay gudagaleen xataa intii sharaca ay gudagaleen aلطaa'ifuuna kuwii dawaafayaashaa ee dawaafahayey bilbeyti beytka oo min baqaayaa صaxaabati rasuuli اllaahi rasuulka ilaahi asxaabtiisa intii ka hartay ah iyo wa kibaari taabiciyiin taabiciyiinta kuwoodii waaweynaa ee dawaafahayay beydka ilaa ay gudagaleen yucadiruuna inay carfinayaan oo ay udginayaan alajawaa'a ajwooyinkiisii alajawaa'a macnaha waa darafyaalka iyo kacbada geesaheeda bitahliili tawxiid watakbiiri takbiir inay ku carfinahayaan ayay guda galeen oo wayutricuuna ay ka buuxinahayaan alarjaa'a kacbadii iyo beydka alla daarafyaalkeeda bisaalixi ducaa'i ducooyinka kuwa ugu fiicfiican aad bay ilaahay ugu baryayaan wa xataa intii akhada ay guda galeen ama ay qaateen annaasu dadkii yataxallaquuna inay xalqaynayaan xalaqa xalqa inay u fadhiisanayaan macnaha zumaran zumaran ayagoo koox koox ah xawla alkacbati kacbadii gaarkeeda almucadamati ee la weyneeyey kacbadii mucadamada ahayd ee la sharfee la weyneeyey inay koox koox u xilaqaynayaan oo xalaqa ahaan ay u fadhiisanayaan kacbadii almucadamati la tacdiimiyey alraabidatee mustiqarada ahayd ee sugnan la sugay macnaha wasta albeyti baydka dhexdiisa fii mahaabatin si haybad iyo wajalaalin jalaal iyo weyneyn ku jirta ayagoo u xalaqaynaya xalaqa xalaqa iyo koox koox bay u fariisanahayeen wayamla'uuna oy ka buuxinayaan cuyuunahum indhahooda min bahaa'ihaa quruxdeeda min bahaa'ihaa macnaha e, kacbada nuurkeeda ama iftiinkeeda allasanaa ee nuurka badan kacbadii bahaa'adeeda iyo qurucdeeda ama iftiinkeedii asnaga ahaayee ifahayay inay indhahooda ka buuxsanayaan wa yudiiruuna inay wareejinayaan baynahum dhexdooda axaadiia axaadiid laa laqwa fiiha walaa ta'fiima aan laqwi iyo ta'fiim labadaba ku jirin inay isku wareejinayaan beynkooda axaadiid laa laqwun fiiha walaa ta'fiimun aan laqwi iyo been labadaba ku sugnayn waxay isku sheegayaan waa aayaad alleh waa axaadiis nebi waa qisooyin xaqiiqo ah laqwi iyo been abuura iyo ismiba aan markaa ku sugnayn wa bilqurbi meel u dhow min arukni alyamaaniyi rukniga yamaaniga lagu magacaabo meesha ee ku yaalla maqaam ibraahiimkii xajlu aswadka dhinaciisa kale meesha meeshaay asagana la istilaamaa rukniya meeni lagu magacaabaa meel u dhow jalasa waxaa fadhiistay arbacatu fidyaanin afar wiil oo dhallinyaro ah sibaaxi lwujuuhi weji qurxoon kiraama alaxsaabi xasabkooda uu fiican yahay iyo meeshay ka dhasheen mucadira alardaani dharkooda oo mucadir yahay uu aad iyo aad u fiican yahay kaannahunna waxaad moodaa bacdu xamaamaati اlmasjidi masaajidka qoonleydiisa qayb ka mid ah masaajidka qoonleydiisa qoonleyda meeshaasay isu jecel yihiin iyo siday isuu qalbi iyo sida ay u qurux yihiin saasoo kalead moodaa masaacata ahwaabi ahawaabi dharkooda quruxdiisa ama fiicnaanta iyo wa ulfati quluubin quluubtoodu say isugu soo ulufsan tahayey isugu soo duman tahay say hal qalbi keliya u leeyihiinay quluubtoodu ay u tahay mid ulufa ah oo isweheshanaysa oo qalbiyaalkoodu ay yihiin qalbiyaalo hal qof oo kale isku soo duman tahay yaa meesha fadhiistay hum waxay kala ahaayeen cabdullaahi ibnu subayr wa akhuuhu muscab ibnu subayr wa akhuuhumaa labadooda walaalkood curwa ibnu zubayr aan rabna inaan ka hadalno iyo wa cabdulmelik ibnu marwaan afartaa wiil yaa kacbada geeskeedii dhanka yamaaniga fadhiistay wadaara waxaa wareegay alxadiiu xadiis iyo sheeke rahwan si tartiib ah bayna alfidyati dhallinyaradii alabraari ee fiicnaa wiilashaa dhallinyaradee baariyaasha ah xadiid iyo sheeke rahwi ah oo dabacsanoo jilicsanoo aad u deggan ayaa dhex martay uma ka bacdi maa labisa maba daahinba an qaala qaa'ilun mid hadlahayay oo minhum ayay ka mida inuu yidhaahdo mid ayay ka mida ayaa yidhi layatamanna ha tamaniyo ha tamaniyo kull minaa mid kastoo annaga naga mid ah cala allaahi alla dushiisa maa yuxibbu wuxuu jecel yahay liyatamanna ha tamaniyo ha yididilsadoo alla ha weyddiista maanta qof kastoo afarteenna ka mida alla dushiisa maa yuxibbu wuxuu jecel yahay ilan kacbadaanu fadhinaaye fanطalaqad way tagtay fanطalaqad way baxday akhyilatuhum akhliyaalkooda macnaha fikirkoodii tuxalliqu inuu wareego ayuu aaday fii caalimi اlhayb caalimulhaybka caalimka haybka inuu aado alraxbi ee waasica ah wa madad way tagtay axlaamuhum fikriyadoodii ama axlaamtoodii maskaxdoodii tatuufu inay ku wareegto fii riyaadi اlamaaniyi beerta yididiilada alkhudari ee cagaaran ayaa nin kasta maskaxdiisii ay aaday allow maxaad barsataa maanta maxaad tamanisaa nin walba meeshaasuu saa ugu wareegay uma kabacdi qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu zubayr baa bilaabaye umniyatii yididiiladaydu waxa waaye an amlika inaan qabsado oo aan milkiyoon madax u noqdo alxijaaza xijaaz dhulkaa xijaas inaan madax u noqdo wa an anaala alkhilaafa inaan khilaafada gaaro inaan khilaafada iyo maamulka muslimiinta aan qabsado aniga taasaan tamaninayaa wa qaala akhuuhu walaalkii muscabna wuxuu yidhi amaa ana aniguna faatamannaa waxaan alle ka tamaninayaa xaggiisaon ka rajaynayaa an amlika inaan qabsadoon hanto alciraaqayni labada ciraaq waa basre iyo kuufa basre iyo kuufa inaan madax madax u noqdo falaa yunaasicunii uusan igula doodin fiihimaa labadooda munaasicun ku doodaaya inaysan cidna igu qabsanin buu yidhi wa qaala cabdilmelig ibnu marwaanna wuxuu yidhi in kuntuma war haddaad ahaateen labadiina taqnacaani kuwa ku qancay bidaalika arrintaa xijaas iyo ciraaq iyo waxaasaan madax rabaa inaan u noqdo haddaad ku qanacdeen fa ana anigu laa aqnacu qanci maayo ilaa bian amlika alarda kullahaa dhulkoo dhan inaan mulkiyo maahane arlada oo dhan inaan boqor u noqdo wa an anaala alkhilaafata khilaafada inaan hanto oo aan gaaroon qabsado bacda mucaawiya bni abi sufyaan mucaawiya bni abi sufyaan geeridiisii kadib wasakata curwa ibnu zubayr wuu aamusay falam yaqul shay-an waxna ma uusan odhanin curwa wuu aamusay saddexdoodii madaxtinimo iyo inay adduun u taliyaan bay doorteen e, e, faltafatu way iisheen oo waxay u iisheen ay milicsadeen ilayh xaggiisa saddexdoodiiba cur way soo fiiriyeen wa qaaluu waxay dhaheen wa anta maadaa tatamannaa yaa curwa adiga maxaad tamaninaysaa curwow maxaa jeclaanlaydu alla ka codsanaysaa faqaala wuxuu yidhi baaraka allaahu allah idin barakeeya lakum adinka fii maa tamanaytum waxaad tamaniseen oo min amri dunyaakum adduunkiina amarkiisa ah wixii adduun aad tamaniseen horta allah idin barakeeyo amaa ana anisoo ma aha faatamannaa waxaan tamaninayaa an akuuna inaan ahaadaa caaliman caalim diinta aad u yaqaana caamilan haddana cilmigiisii ku camal qabanaya ku camal falaya caalim caamil ah ya'khudu nnaasu dadku inay ka qaadanayaan inaan noqdo miday dadka ka qaataan canii xaggayga kitaaba rabbihim rabbigood kitaabkiisii wa sunnata nebiyihim nebigooda sunnadiisa wa axkaama diinihim diintooda axkaamteeda wa an afuuza inaan ku liibaano fi laakhirati aakhiro biridallaahi ilay raadayaashadiisa wa axdaa aan dheefsado bijannatihi jannadiisa taasaan ilaahay ka tamanina subxaana wa tacaala arrintaasaan ilaahay ka tamaninayaa uma kabacdi daarat اlayaam maalmihii baa soo wareegay dowratahaa wareegooda faidaa bicabdillaahi bni zubayr waa kanaayo yubaayicu lahu waxaa lagula mubaayacoonayaa bilkhilaafati khilaafadii isla markii madax buu noqday caqiba mowti yaziid bin mucaawiya yaziid ibnu mucaawiya geeridiisii ka gadaal fayaxkumu alxijaaza wuxuu xukmuu madax u noqday xijaaz wa misra walyamana wa khuraasaani waalciraaq intaasuu isku darsaday intaasuu isla markii khilaafadoodii qabsaday ka kabacda yuqtal waa la dilay cinda alkacba kacbada agteedii baa lagu dilay kacbadii agteedaa lagu dilayaa hayra baciidin meel aan ka fogeen can ilmakaani aladii makaankii tamanaa fiihi uu ku tamaniyey maa tamanaa wuxuu tamaniyey meeshii uu fadhiyey ee maalintuu ku tamaninaayey waa tayoo lagu dilay ila waa lagu haystay wa idaa bimusxab ibnu zubayr waaba asagoo yatawallaa asagana tawalinahayo qabsanaya imrata alciraaqi ciraaq maamulkeedii min qibali akhiihi dhanka walaalkii waa madax looga dhigay cabdullaahi wayuqtalu huwa alaakhar asagana waa la dilay duuna wilaayatihi wilaayadiisii maamulkiisa sukadeeda macnaa asagoo difaacaya ilaa asagana waa lagu haystay aydan sidoo kale wa idaa waaba bicabdilmelik ibni marwan oo taauudu ilayhi ay u soo wareegayso ay u imaamaysa xaggiisa alkhilaafatu khilaafadii bacda mowti abiihi aabbihii markuu dhintay ka bacdi wa tajtamicu calayhi waxaa u jamcay dushiisa kelimatu lmuslimiin muslimiinta kelimadoodii asaga dadkii oo dhan baa doortay oo u kulmay bacda maqtal cabdullaahi bnu zubayr markii la dilay cabdullaahi bnu zubayr kadib iyo wa akhiihi muscab calaa aydi junuudihi ciidankiisa gacantoodii lagu dilay kadib ayaa cabdilmelik ninka lagu magacaabo ninkaa cabdilmelik ibnu marwaan kelimadii dadka oo dhan ay markaa u kulantay uma ka bacdi yaqdu wuxuu noqday acdama muluuki اdunyaa boqorrada adduunka midka ugu weyn fii zamaanihi zamankiisa zamankiisa ayuu markaa noqday famaa kaana muxuu ahaan doonaa ama uu ahaaday min amri curwat bni zubayr curwa ibni zubayr arrintiisa asagana tacaalow kaalaya nabda'an bilowne qisatahu qisadiisa min awalihaa kow aan ka soo bilowne nakeena aan ninkaa fiirina qisadiise welida waa la dhalay curwat ibnu zubayr lisanatin waaxidatin hal sana ayadoo baqiyad ay ka dhiman tahay min khilaafati alfaaruuq ridwaan ullaahi calayhi khilaafadii faaruq oo hal sano ka dhiman ayaa la dhalay fii beytin guri baa lagu dhalay oo min acazi buyuuti lmuslimiin muslimiinta guryahooda kuwa ugu sarreeya sha'nan xagga sha'nigii xaaladda ah wa arfacihaa ugu sarreeya maqaaman xagga sharaftaa lagu dhalay fa abuuhu aabbihii huwa aلzubayr ibnulcawaam waay waa xawaariyu rasuuli illaahi rasuulka xawaarigiisii waaye salى اllahu calayh wasalam waa naasirkii nebiga waa ninkii nebiga xawaari uu ku tilmaamay u gargaarahayay wa أwalu man waa qofkii ugu horeeyo salla siibtay sayfan seef fi lislaami islaamka dhexdiisa wa axad اlcasharati mubashiriina biاljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey mid ka mida an ah aabbihii intaasoo sharaf ah aabihii baa leh wa ummuhu hooyadii hiyo asmaa binti abibakar bay ahayd asma binti abibakar baa dhashay asma binti abibakar ayaa dhashay almulaqaba almuqallabatu lagu laqabo macnaha lagu naanaysi jiray bidaati iطaaqayni tii labada suun u saaxiibka ahayd daatin nitaaqayn waanu soo marnayo markii aabbaheed nebigii aabbaheed ay safraayeen hijradii sharaabkii iyo cuntadii markay u diyaarsa waxay ku xirtay weysay midkay dumarka dhexda ku xirtaan intay soo qaateen laba ka dhigtay iyo markaa ku kala xirtay dabeetana taaqay saasaa markaa loogu bixiye wajadduhu awowgii liummihi xagga hooyadii awow uga ah huwa abuubakrin asidiiq waaye wa khaliifatu rasuuli illaahi rasuulka khaliifkiisa sal allahu calayh wasalam wa saaxibuhu waa nebiga saaxiibkii fi lgaari godka saaxiibkula ahaa wajadduhu awowgii waa curwe liabiihi dhanka aabbe awowgii aabbihii dhalayna hiyo iyo ayeeyadii dheh wajadatuhu ayeeyadii oo liabiihi dhanka aabbe ayeye uga ah hiya safiyatu binti cabdilmuطalib ayaa aabbihii dhashay waa cammatu rasuuli illaahi sala اllahu calayh wasalam waa nebigii ilaahay eeddadiis wa khaalatuhu curwahabaryartii hiya ummi اlmu'miniin waa mu'miniinta hooyadu umu اlmu'miniin waa caa'ishatu calayha ridwaan اllah korkeeda raadihaashada alla ha ahaatee faqad nazla curwa wuxuu ku degay ilaa qabrihaa qabrigeedii ayuu galay xiina dufinad markii la aasaayay caaisha binafsihi asaga lafahaantiisa wa sawaa calayha wuxuu ku simay laxadaha iilkeedii iilka marka la gelinaayna asagaa ku simay oo geeyo biyadi biyadayhi labadiisii gacmood kula simay afatadunnu ma malaynaysaa anna bacda haada alxasabi xasabkaa iyo qiimahaa kadib xasaban xasab kale inuu jiro fiicnaan kale ma jiri kartaa waaye wa anna fawqa haada asharafi sharaftaa ayadaa dusheeda sharafan sharaf kale ma jirtaa hayru sharafi اliimaani iyo wa cizati اlislaami sharafka iimaankii cizada islaamka aan ahayn nin intaas isku darsaday yaa ka sharaf badan aan iimaan iyo ahayn walaakin welikayde si uu yuxaqiqu u xaqiijiyo curwatu curwa umniyatahu yididiiladiisii allatii taasoo tamanaaha uu ka tamaniyu ka codsaday cala allaahi alla dushi cinda alkacbati almucadamati kacbadii mucadamada ahayd ee sharafta lahayd ee la tacdiimee la karaamay agteeda suu u xaqiijiyo akabba wuxuu dul fadhiistay calaa talabi alcilmi cilmi raadin wuxuu ku dul foorarsaday uu ag fadhiistay cilmiga wanqaaca lahu wuuna u go'ay inuu cilmi barto waqtana wuxuu ka haniimaystay uu ka faa'iidaystay albaqiyata albaaqiya baqiyadii hartay oo min saxaabati rasuuli illaahi rasuulka asxaabtiisa ka mida sala allahu calayh wasalam fatafiqa wuxuu guda galaya ummu inuu aado u qasdo buyuutahum guryahooda wa yusallii inuu ku tukado khalfahum gadaashooda wa yatatabbacu inuu raacraaco majaalis meelo ay fadhiisanayaan xatىa rawaa ilaa uu ka wariyey xadiiska ka qaatay can cali bn abi aaلib وacabdiraحmaan ibni cawf وazayd ibnu haabit وabu ayuub alansaari وusaami bnu zayd وsaciid bin zayd وabi hurayra وacabdالlahi bnu cabaas iyo وaنucmaan ibnu bashiir raggaa saxaabada ah ee khayrka iyo wanaagga badan ayuu ka qaatay wa akhada wuxuu ka qaatay kaiiran wax badan oo cilmi ah can khaalatihi habaryartii caaishata oo umilmu'miniin mu'miniinta hooyadood ahayd xataa radaa ilaa uu noqday curwa axada fuqahaa'i almadiinati magaalada madiina fuqahadeeda mid ka mid ah asabcati ee toddobada ahaa toddoba nin oo magaalada madiine aad looga dambeeyey xagga cilmiga mid ka mida ayuu ahaa alladiina toddobadaasoo yafzacu ay la laabtaan ilayhim xaggooday ula cararaan almuslimuuna muslimiinta fii diinihim diinkooda markastay masale diin u baahdaan toddobadii ay ula carari jireenay xaggooda aadi jireen ayuu ka mid ahaa wayastaciinu bihim waxaa kaalmaysanahayey alwulaatu الصaalixuuna madaxdii fiicfiicnayd calaa ma starcaahum اllahu wuxuu ilaahay raaciyey jalla wacaza oo min amri اlcibaadi addoommada arrintoodii walbilaadi bilaadda markaa ah madaxdana way kaalmaysan jireen toddobada oo waxay uga kaalmaysan jireen ragga wuxuu ilaahay madax uga dhiga subxaana wa tacaala oo addoomiye adduun ahba min daalika arrintaa waxaa ka mid a anna cumar ibna cabdilcasiis xiina wakhtigii qadima uu soo galay almadiinata magaalada madiina waaliyan asagoo barasaaf calayha korkeeda magaalada madiina uga ah min qibali lweliid bin cabdilmelik jaa'ahu nnaasu dadkiibaa u yimid magaalada madiina waxaa markaa khaliifka islaamka haysta abninka lagu magacaabo weliid bin cabdilmelik cumar ibn cabdilcasiis buu u wakaashay inuu magaalada madiine madax uga noqdo jaa'ahu nnaasu dadkii baa u yimid cumar fasallamuu calayhi way salaameen falamaa goortii sallaa uu dujiyey adduhra salaadii duur dacaa wuxuu u yeeray casharatan toban oo min fuqahaa'i almadiina magaalada madiina culimadeeda ka mid ah iyo fuqahadeedii wa calىa ra'sin waxaa madax u ahaa oo ugu horeeyey curwat ibnu zubayr wiilkaa aan qaadanayna qisadiisa curwa ibnu zubayr ah falamaa saaruu markay ahaadeen cindahu agtiisa raxaba bihi wuu soo dhoweeyey wa akrama wuxuu karaameeyey majaaliso makaanu fadhigooda meel fiican buu fadhiisiiyey uma kabacdi xamid allaha ilaahay ayuu mahdiyey waa cumare jalla wacaza waafnaa wuu ammaanay calayhi alle bimaa huwa ahluhu wuxuu ilaahay ehel u yahay buu ku ammaanay uma kabacdi qaala wuxuu yidhi innii anigu dacawtukum waxaan idinkugu wacay liamrin amir arrin iyo ari ay amar tujiruuna tu'jaruuna calayhi laydinka ajir siinaayo arrin baan idinkugu wacay ajir aad ka helaysaan wa takuunuuna lii aadna iigu ahaanaysaan lii aniga fiihi arrintaa acwaanan kaalmeeyayaal cala alxaqi xaqa iigu kaalmaynaysaan inaad xaqa igu saacidaan fa ana anigu laa uriidu ma doonaayo an aqtaca inaan goosto amran arin ilaa bira'yikum inaad ra'yigiina fiirisaan maahane ilaa ra'yigiina wixii ay idinla tahay aan marka hore ogaado aw bira'yin ama ra'yi man dad xadara soo xaadiroo minkum idinka idinka mid ah xataa dhammaantiin haddaadan fiirinin gobol idinka idinka mida ah haddaan helo aan ku qancahayo ra'yigiina aan fiirinayo fa in ra'aytum haddaad aragtaan axadan qof yatacaddaa ku xadgudbahaya calaa axadin axad kale aw balagakum amau idinka soo gaaro min caamilin nin madax ah oo lii aniga aan madaxaystay oon caamil meel uga dhigay madlamatan dulmi hadduu idinka soo gaaro faas'alukum biاllaah allah waxaan idinku su'aalanayaa an tubliquunii inaad isoo gaarsiisaan daalika arrintaa isoo gaarsiiya qofaan meel u dhiibo dadka dhibaya haddaad aragtaan haddaad aragtaan qof qof ku xadgudbaaya ha iga qarinina fadacaa waa u duceeyey lahu cumar curwatu ibnu zubayr baa bikhayrin khayr ugu duceeyey warajaa wuxuu u rajeeyey lahu asaga min allaahi alla xaggiis wuxuu uga rajeeyey assadaada toosnaan iyo warashaadi hanuun waqad jamaca waaa wuxuu wuxuu isku darsaday curwat ibnu zubayr alcilma cilmigiibaa wuxuu ku jamciyuu ku darsaday ila alcamali camal waatuu ilaahay ka baryey faqad kaana wuxuu ahaa curwo sawaaman soombadne fi lhawaajiri wakhtiga hawaajiradae kulayl ka badan mid aad u sooma qawaaman mid taagnaasho badan fi lcatamaati xilliga mugdiga uu yahay waa habeenkiina mid salaaduu istaagaa radballisaani carabkiisa miduu qoyan yahay daa'iman mar walba bidikri اllaahi tacaalaa ilaahay dikrigiisa subxaana wa tacaala wa kaana ilaa daalika intaa waxaa u dheeraa khadiinan inuu saaxiib la ahaa likitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa jalla wacaza asaga iyo kitaabka alla saaxiib bay ahaayeen macnaha markaas wuu akhrinahayey caakifan mid ku dulneg buu ahaa calaa tilaawatihi kitaabka akhrintiisa fa kaana curwa wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya rubaca alqur'aani qur'aanka afar marka loo dhiga qayb ka mid ah kulla nahaarin maalin kasta nadaran asagoo ka fiirsanaya fi lmusxafi kitaabka qur'aanka afar meelood meel yuu maalin kasta akhrinaa asagoo kitaabka ka eegaaya uma ka bacdi yaquumu bihi wuxuu ku istaagayaa allayla habeenkii tilaawatan akhrin asagoo akhrinaya can dahri qalbin dushaasoo ka akhrinaya say ugu jilcanaato rubac ka mida qur-aanku maalintii o dhan kitaabka ka akrinaya habeenkii rubaca uu maalintii akriyey yuu qiyaamuleil markaa ku tukanayaa can dahri qalbin xagga dusha ah walam yucraf lama aqoonsan canhu xaggiisa annahu curwa taraka inuu ka tegay daalika arrintaa mundu laga soo bilaabo sadri shabaabihi dhallinyaronimadiisa bilowgeeda ilaa yawmi wafaatihi ilaa maalinta geeridiisa hayra maratan waaxidatan hal mar buu ka tegay inuu maalintaana rubcii akriyo habeenkiina uu ku tukado cumrigiisa hal maalin buu ka tegey sababtu uga tegay maxay ahayd waa likhabin musiibo nasala bihi ku soo degtay musiibo ku dhacday darteed buu uga tegey sayaatiika way kuu imaan doontaa naba'ahu warkiisa bacda qaliil sababtaas iyo musiibada uga tegayna mar dhow bay noo imaan doontaa haddii rabbi idmo walaqad kaana curwa ibnu zubayr wuxuu ahaa yajidu mid ka hela fi salaati salaada gudaheeda raaxata nafsihi nafsadiisa raaxadeeda waa ku raaxaysan jiray salaada curwa wa qurata caynihi ilqaboobsigiisa salaaduu ka heli jiray wa jannatahu jannadiisii bay ahayd cala alardi dhulka ku taala mar allaale markuu salaada dhex galo jannadii adduunka inuu ku jiraad mooddaa fa yuxsinuhaa waa wanaajin jiray salaadda kulla alixsaani wanaajin dhammaanteed wa yudqinu waa sugahayey shacaa'irahaa shacaa'irteeda calaamaadka iyo shacaa'irta ay leedahay ayuu sugi jiray atamma alidqaani sugitaan midda ugu taamnimo badan wa yutiiluhaa waa dheerayn jiray gaayata tuuli dheeraantan u sarraysay haaya iyo meesha ugu dambaysa ah ruwiye waxaa la wariyey canu xaggiisa annahu waa curwe ra'aa rajul inuu arkay nin yusallii tukanaya salaatan salaad khafiifa oo khafiif ah ee dumasaadka soo galuu geb iyo geb siiyey waa salaad kafiif ah falamaa goortii faraqa uu faaruqay min salaatihi dacaahu ilayhi wuu ugu yeehay marka kaalay buu dhaha ninkii baa curwo u wacay wa qaala wuxuu ku yidhi ya bna akhii walaalkii wiilkiisiiow amaa kaanat laka cinda rabbaka cinda rabbika jalla wacaza xaaja ilaahay agtiisa dan maba kelihid miya rabbi agtiisa xaaja makaaga kaaga sugna miya wallaahi baan ku dhaartay inii anigu las'al اllaha alla waan weydiistaa tabaaraka watacaala fii salaatii salaadayda gudaheeda kulla shayin wax kasto xata almilx cusbada hadday iga go'do guriga ilahay baan salaada ku weydiistaa buu yidhi adna waxaanu ku arkay si qof waxba weydiisan ilaahay waa soo gashay laba mara dhulka madaxa dhigta albaabkaad ka baxday ilaadan ma ka qof ilaahay wax weydiisanaya ma tihid miya aniga xataa milexda waan weydiistaaye faqad kaana cumar ibnu zubayr wuxuu ahaa ridwaan ullaahi calayh sakhiya lyaddi mid gacan furan buu ahaa samxan samxi ah dadka saamaxa jawaadan jawaad ahoo gacan furan oo saqi ah wa mimaa uir wixii laga soo guuriyey can juudihi saqinimadiisa waxaa ka mid ahaa annahu kaana wuxuu lahaa lahu asaga u sugnaa bustaanun beer oo min acdami basaatiin almadiina magaalada madiine beeraheeda kuwa ugu waaweyn ka mid ah ayuu lahaa cadbulmiyaahi biyaheedu ay macaan yihiin daliilu lashjaari geer geedaheeda ay hoos badan yihiin baasiqu nakhiili timirteedan ay dheerdheer tahay timir fara badan oo dhaadheerna markaa leh wa kaana wuxuu ahaa curwa yusawiru mid ku wareejiya waa wareejin jira macnaha gidaar buu u samayn jira waay waa gidaarayn jiray bustaanahu beertiisa طawaala alcaami sanadkoo dhan sanadka dhammaantii saasuu ugu wareejin jiray ood ama derbi sababtu waxay tahay liximaayati ashjaarihi geedihiisuu rabaa inuu ximaayeeyo kana ilaaliyo min ada almaashiyati xoolaha dhibkooda haddaan saa la yeelin lo iyo geeli waxbaa gelaaya markaasay daaqayaan iyo cabat sibiyati iyo caruurta caruurta ciyaartooda ciyaalka meel kastoo iska galaa isaga ciyaaraan haddaan gidaar lagu oodin weliba kor aan loo qaadin derbiga xataa qaar baa ka booda marka saa darteed cabadka ciyaalkana su uga ilaaliyo ciyaarta xataa intii idaa aana ay soo dhowaato awaanu rabi radbigi ruabkeeda rutabkeeda bislaashihiisa ilaa ay soo dhowaato oo ay nacad ay bislaato ahimaaru mirihii oo wataabad ay macaanaadaan diib ay markaa noqdaan oo oo washtahadhaa ay jeclaysato annufuusu nafafyaalka ilaa beertii ay si fiican u baxdo ay nafi jeclaysato kasara markaasuu jebinahayey xaa'ida bustaanihii beertiisa derbigeeda fii akara min jihatin hal jiha wax ka badan buu ka jebinaya halkaa waa ka fura jid buu ka bixinaa halkaa waa ka duminaya gees kale macnaha jidad fara badan ayuu markaa ka bixinayay liyujiiza say ugu suuro gasho linnaasi dadka dukhuulahu soo gelitaan say beerta u soo galaan qof kasta dhinacii ka yimaadaa ayuu saa markaa u yeelaayey fa kaanuu waxay ahaayeen dadkii yulimuuna kuwa u soo qasdaa bihi beerta daahibiina aayibiina ayagoo baxayo soo gelaaya qolana waa daahibiinoo markaasay ka baxayeen intay cuneen qolana waa aayibiinoo markaasay imaanahayeenoo beertii bay soo gelaayeen waya'kuluuna waxay cunahayeen min amarihi midihiisa maa ladda lahum wixii u macaanaada ayaga alaklu cunitaan qofkii inuu cunay u macaanaatana waa cunahayey wayaxmiluuna way qaadanahayeen minhu beerta xaggeeda maa taaba lahum wixii uga diib noqdo alxamlu inay qaataan markuu cunu dhergana hadduu isdhaho intaan amaad qaadataa bacbuu ku qaadana ama dembiil dadka saasay samaynayeen wa kaana wuxuu ahaa curwa kullamaa markastoo dakhala uu galo bustaanahu beertiisa haadaa ee raddada wuxuu ku celcelinaayey qowlahu ilaahay qowlkiisa jalla wacaza walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah laa quwata ilaa biاllaah taasuu ku celcelinayaa beertaada markii aad gashay maxaad u odhan weysay maa shaa allah wuxuu ilaahay doono maa shaa allah ilaahay ayaa doonay laa quwata ilaa biاllaah awood ma lihin ilaa ilaahi maahana subxaana wa tacaala wa fii daati sana sano sanooyinka ka mida oo min khilaafati lwaliid ibni cabdilmelik khilaafadiisa ka mid ah shaaa allah ilaahay wuxuu doonay jalla weynaaye oo wacaza sharaf lahaaye an yamtaxina inuu imtixaamo curwat ibnu zubayr imtixaanan imtixaan laa yahbutuusan ku sugnaan karin lahu kaa ilaa dawu af'ida ilaa dad quluub u saaxiib ah maahane qalbiyaalo allatii qalbiyaalkaasoo camarahaa uu ka buuxsamou camiray aliimaanu iimaan wa atracahaa uu ka buuxsamay alyaqiinu yaqiin maahane imtixaan adag qof ka soo bixi karo sugnaan kara uusan jirin ayaa la imtixaamoo ku dhacday curwa maxay tahay imtixaanka waa arrintii uu yidhi way noo imaan doontaa falaqad daca waxaa u yeedhay khaliifaة الmuslimiin muslimiinta khaliifkooda curw ibnu zubayr ayuu u wacay biziyaaratihi inuu soo booqdo fii dimashq dimashq igu imo buu yidhi khaliifkii muslimiintae markaa haystay weliid ayaa wuxuu u wacay curw ibnu zubayr dimashq igu imu buu yidhi falabbaa wuu ajiibey dacwatahu dacwadiisii casuumaddii loo soo diray ayuu ajiibay curwa wa saxiba macahu waxaa raacay akbarana ilmihiisa kii u weynaa curadkiisii baa raacay walamaa goortii qadima uu galay cala alkhaliifati khaliifkii wuu galay raxaba wuu soo dhoweeyey khaliifkiina bimuqadamihi soo gelitaankiisa acdama atarxiib soo dhoweyntan u weyn wa akrama wuu karaameeyey wifaadatahu soo wafdiyeyntiisana awfa alikraami karaamitan u dhammaystiran buu ikraamay wabaalaqa wuxuu ku xeel dheeraaday khaliifkii fii xafaawati bihi soo dhowayntiisii un soo dhowayntiisii ikraamitaankiisii yuu aad ugu xeeldhaaraaday uma kabacdi shaaa allaahu ilaahay wuxuu doonay subxaanah nasahnaaye bian tajriya inay socodsiiso alriyaaxu dabayshu bimaa laa tashtahii waxaysan jeclaysanin assufunu doomaha doontu markay soconayso dabayl fiican oo aad iyo aad ay ugu soconayso si aayar ah ayay jeceshahay laakiin riix khaasifa ah hadday tahay ama caasif ah ma jeclaysanaysa dooniyadda macnaa waa iska isticaaro waxaa loola jeedaa waxa ku dhici doona ninkan waxay ahayd wax aan aad iyo aad la ishtahaynin ama aan la jeclaan lahayn daalika arrintaasi waxay tahay anna ibna curwata curwa wiilkiisii dakhala wuxuu soo galay calaa istablin istabl meel istabl ah macnaha istabli buu soo galay waa xerada fardaha waa meel xero fardeed ah oo alwaliid uu lahaa ilaa boqoradu iska jeceliin fardo iyo oo inay iska samaystaan waxaad arkaysaa hal kalluun oo biyo ku dhex jira yaa intaasoo kuna door laga soo bixinaya guriguu dhigana subaxi uu fiirinaya markuu cadaysanayo waa intaa keliya inta waxaa ugu xidhan fardooyin inta waxaa ugu xidhan waxaan waxba ahayn marka weliid wuxuu lahaa meel xero fardood ah kii yaraa intay sheekaysanayeen aabbihii iyo boqorkii iyo intuu soo baxay buu soo galay waa xeradii fardaha ay ugu jireen alweliid muxuuna rabaa liyatafaraja inuu daadaawado ee uu fiirsado calaa jiyaadihi fardihiisii assaafinaati saddex ku istaagga ahaa ilee farduhu markay istaagayaan saddex bay ku istaagaan marka fardihii ka ahaa suu u fiirsado canugii saasuu u soo baxay faramaxathu waxaa haraatisay faramaxathu way haraatiday daabbatun daabad ramxatan haraati qaadiyatan goysay qaadiyad ahoo sugan dheh awdat bixayaatihi noloshiisii goysay dhulka dhigtay macnaha hal farasa intuu haraati la soo booday yaa kii yaraa intuu ku dhuftay qaadiyo ahoo sugtay gadaal buu ku dhacay awdad bixayaatihi noloshiisii sugtay macnaha noloshii waa geeriyooday macnaha wuu dhintay waay canugii yaraa walam yakid muusan sigin alabbu aabbihii almafjuuci la fajaciyey murugta gashay yanfudu inuu ka jafahayo yadayhi labadiisii gacmood min turaabi qabri waladihi ilaa cunugii hadduu dhinto in la aaso waayo aabbihii ma sigin mafjuuca ahaa inuu gacmihiisii ka jafaayo turaabtii qabriga canugiisa xataa asaabat ilaa ay asiibtay ixday qadamayhi labadiisa gomdood ama lugtood mid ka mid ah alaakilatu cudurka aakilada lagu magacaabo waa kansarka labadii lug mid ka mid ah yaa kansarooday waa isla markii canugii la aasay fatawaramat waxaa soo bararay saaquhu saaqiisii waa lug dheertii wa jacala alwaramu waramkii iyo bararkii wuxuu guda galay yashtaddu inuu sii adkaanaayo wayamtaddu inuu fidhayo bisurcatin si deg deg ah mudhilatin oo yaab leh si deg ah ayuu u fidayaa kadibna dadkii aad buu ula yaabiyey fastadacaa waxaa wuxuu u yeedhay alkhaliifatu khaliifkii waa nin madax ahe lidayfihi martigiisii wuxuu ugu wacay alaiba ee dhakhaatiirtii min kulli jihatin jiha kasta jirtay dhakhtar walba meeshuu jiray waa laisku wacay hala yimaadaa la yidhi ila waa nin madax ah martigiisiina musiibadan ku dhacday wa xadahum wuxuu ku guubaabiyey uu ku booriyey dhakhaatiirtii calaa mucaalajatihi daawayntiisa ninkan hadda ha la daaweeyo biأyi wasiilatin wasiilo kasta lacag iyo waxay tahay ma laha yaan la baqin buu yidhi ninkan waa in la daaweeyaa wasiilo kastii waddo kastoo lagu daaweyn karo laakina alaطibaa'u dhakhaatiirtii ajmacuu waxay go'aan ku gaareenay ku kulmeen calىa annahu laa manduuxa inay lagama maarmaan tahay min batri saaqi saaqa in la gooyo lugta in la jaro waa curwa lugtiisii qabla an yasriya intaysan intuusan ku faafin alwaramu bararkii cudurka ilaa jasadihi kullihi jasadkiisaoo dhan waa in lugtaa la gooyaa oo wayakuuna markaa sababan sabab ay u noqoto fi lqadaa'i caley inuu dhinto asagana waa in marka la jara lugta saysan degdeg uusan ugu faafin cudurkii uusan markaa u dhimanin falam yajid ma uusan helin waa curwe buddan ka maarmid wuxuu ka maarmi waaye curwa min min alidcaani inuu u hoggaansamo lidaalika arrintaa wuu ogolaaday curwa waayah buu dhahay hala jaro lugtii walamaa goortii xadara uu soo xaadiray aljaraaxu luggooyihii waa dhakhtarkii goyn lahaa libatri saaqi suu lugta u gooyo oo wa axdara uu soo xaadirsaday macow micigiisa mabaadicahu qalabkiisii mabaadicda waa qalabkii lagu goyn lahaa lishaqa laxmi suu hilibka u gooyo waa intaa ee lufta intaan la gaarin lafta minshaar baa lagu goyn doonaa laakiin hilibka maqas iyo midi iyo wax noocaasa waayo mubaadicihi waa wuxuu ku goyn lahaa lishaqi اlami hilibka lishaqi اlaxmi hilibka si loo gooyo iyo wa manaashirahu manaashirtiisii waa minshaartii liyanshara suu ugu gooyo alcadama laftii markuu soo xaadirsaday qaala abiibu dhakhtarkii wuxuu ku yidhi licurwa araa waxay ila tahay waan arkayaa an nusqiika inaan ku cabsiino jurcatan ka basho oo min muskirin muskir ah waxyaabaa lagu sarqaamay qofka caqliga beeliyaa yaan ku cabsiinaynaa likay laa tashcur saadan u dareemin biaalaami اlbatri goynta xanuunkeeda almubaraxati ee xanuunka badan lugtileen hadhow marka la goynaa waad ku xanuunaysaa saydan u dareemin jurco iyo kabasho muskir ah ayaan ku cabsiinaynaa faqaala cur wuxuu dhahay hayhaat hayhaat weyrmay ma dhacaysataa laa astaciinu u kaalmaysan maayo bixaraamin cabitaan xaaraam ah calىa maa arjuuhu waxaan rajaynaya min alcaafiyati inaan ku caafimaado waxaan rajaynaya inuu ilaahay caafimaad igu siiyo xaaraan u isticmaali maayo faqaala lahu wuxuu ku yidhi idan waayahe naskayka waxaan ku cabsiinaynaa almuqadara macnaha bahashaan oo dadka suuxisa muqadar kabaabisada iyo suuxsi suuxiyada iyo qofku marka la qalaayo waxyaabaha lagu suuxiyo taasaan ku cabsiino faqaala wuxuu dhahay maa uxibu ma jecli an uslaba in la siibo cudwan xubin an uslab in la bixiyo la siibo cudwan xubin oo min acdaa'i xubnahayga ka mid ah duuna an ashcara anigoonan dareemin bialamihi xanuunkiisa oo waaxtasiba daalika aan u ajir xisaabsado cinda allah ilaahay agtiisa waxaan rabaa inaan xanuunka dareemo ka bacdina xanuunka aan alla agtiisa ugu ajir xisaabsado subxaana wa tacaala walamaa goortii hama uu damcay aljaraaxu kii lugta goynayay biqadci saaqi lugta inuu gooyo taqadama waxaa soo aaday naxwa curwata curwa xaggiisa طaa'ifatun koox oo min arijaali raggii ka mid ah rag xoog badan baa la keenay faqaala wuxuu yidhi maa haaulaa'i kuwaan maxay yihin maxay rabaan raggaan faqiila lahu waxaa loo yidhi laqad jii'a bihim waa la keenay liyumsikuu kasay ku qaqabtaan baa loo keenay baa la yidhi markii goosmada lagugu bilaabaayo bacdamaa aad diidda in lagu suuxiyo inay ku celiyaanay ku qaqabtaan baa loo keenay falarubbamaa waxaa la arkaa ishtadda calayka اlأlam inuu xanuunku kugu darnaado oo fajalabta aad jiidato qadamaka lugtaada jadbatan jiidasho adarad bika ku dhibtaa ayadoo guusmada lagugu wado inaad lugta dhufsato halmar intuu xanuunku kaa bato a intaad dhaado lugta jiidato kabacdina dhib uu kuu yimaado taasaa laga baqayaa marka say kuu qabtaan ay kuu celceliyaan ayaa loo keenay fa qaala wuxuu dhahay rudduuhum celiya warbaxa uu yidhi laa xaajata lii bihim wax dan ah oo xaggooda iiga sugnaaday ma jiro wa innii anigu la arju waan rajaynayaa an akfiyakum inaan idinka kaafiyo daalika arrintaa inaan lug jiito iyo inaan carare iyo inaan aa dhaho waxaan idinkaga kaafinayaa bاdikri wالtaصbiix subxaan اllah alxamdu lilah ilah baa iska cusaya wad goygoyo lugta uma kabacdi aqbala calayhi اabiib abiibkii baa soo qaabilay faqaطaca wuxuu gooyey allaxma hilibkii bimidlacin buu ku gooyey mididii ama aaladii lagu goynayey walamaa balaga alcadm markuu laftii soo gaaray wadaca calayhi wuxuu dul dhigay laftii almishaara mishaartii watafiqa wuxuu guda galay yanshuruhu bihi inuu ku gooyo wa curwatun curwana yaquulu uu leeyahay laa ilaaha ila allah wallaahu akbar laa ilaaha ila allah wallaahu akbar kana waa goynaya kabaabisiiisuu xisho ma jirto laa ilaaha ila allah wallaahu akbar wamaa fatia ma uusan ka zuulin aljaraax kii lugta goynahayay yanshuru inuu gooyo wa curwatu curwana yuhallil uu tawxiidsanayo wa yukabbir uu tagbaaranayo xataa butirat isaaq ilaa la gooye lugtii batran goyn ilaa la gooyey laa ilaaha ila allah allahu akbar buu ku jiray kana waa goynaya uma uqliya kadib waxaa loo karkariyey azaydu saliid fii maqaarifi alxadiidi digsi bir ah maqaarif weel bir ah ayaa lagu karkariyey waqumisad waa la tiimbiyey bihi saliiddii kululayd saaqu curwa curwa lugtiisii meeshii la gooyey liiqaafi tadafuq dimaa si loo joojiyo dhiigga burqanaya ilan waxaan hadda iyo waxaan eh, cirbadda inta la duro waxa joojinaaye iyo taasaa loo isticmaali jiray saliid unba inta la kululeeyo saa markaa loo gelinayaa intay isku timaado unbee dhiiggii markaa istaagayaa saasaa markaa la gudagalay waaye saasuu markaa gudagalay saaqu curwa liiqaafi si loo joojiyo tadafuqa dimaa dhiigaa burqanaya wa xashima aljiraax e, e, iyo wa xashmi ljiraaxi dhaawaca bogsoosadiisa inuu sii bogsado fa uqmiya calayhi waa la mir daboolay marka idmaa'atan dhumiir dabool طawiilatan oo dheer xaalad kala dhex gashay duunahu asaga iyo wa duuna an yaqra'a inuu akriyo xisatahu qaybtiisii oo min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa ah qisradii iyo qaybtii kitaabka alle uu ka akrin jiray in xisadii kitaabka alle fii daalika alyowm maalintaa waa la kala dhex galay waa maalinta uu yidhi way noo imaan doontaa waa halka maalnay ka fakatay inuu arrintaas sameeyo wa kaanat almaraةu اlwaxiida waxay ahayd maradii keliya allatii faatatu ay dhaaftay fiiha gudaheeda daalika alkhayr khayrka asagaa mundi sadri shabaabihi laga soo bilaabo dhallinyaronimadiisa bilowgeeda walamaa goortii saxa uu caafimaaday curwa dacaa wuxuu u yeedhay biqadamihi lugtiisii almastuura ee la gooyey lugtii mastuurada ahayd ee la gooyey isiiya buu yidhi waa gobolkii la gooyey fanaawaluuhu iyaaha way u soo dhiibeen fajacala wuxuu gudagalay yuqallibuhaa inuu ku gedgedinayo biyadihi gacantiisa wahuwa yaquul uu leeyahay amaa wladii macbuudkii baan ku dhaartay ama amaa waladii macbuudkii baan ku dhaartay xamalanii igu kaa xambaaray calayki korkaaga lug yahay fii catamaati leyli mugdiga habeenkii ila masaajidi inaan masaajidada kugu soo aado innahu asagu la yaclam wuu og yahay annanii anigu maa mashaytu inaan kugula soconin biki adiga lug ilaa xaraam ilaa xaraamin meel xaraama qadun weligii saasuu lugtii u gedgedinayaa inaan weligay xaaraan kugu soo aadin uma kabacdi tamaal wuxuu soo qaatuu tiriyey biabyaatin baydad gabay ah oo limacni ibni aws uu leeyahay yaquulu fiiha uu ku leeyahay lacamruka ayay qaartaydu ahaataye maa ahwaytu uma hoobinin oo uma taagin kafii gacantayda liraybatin meel shaki ah walaa xamaladnii igumana xambaarin naxwa faaxishatin meel xun xaggeeda rijli lugtayda walaa qaadanii iguma hoggaaminin samcii dhagahayga walaa basarii aragayga lahaa xaraan iyo faaxisho xaggeeda walaa dallanii ima tusinin ra'yii ra'yigayga calayhaa faaxisho korkeeda walaa caqlii xataa caqligayga iguma hoggaaminin mana i tusinin wa aclam waxaan ogahay annii anigu lam tusibnii inaysan igu dhicin musiibatun musiibo min addahri zamanka xaggii ilaa hadday igu dhacdana qad asaabat way asiibtay fatan wiil dhallinyaraa qabli ani hortayda musiibe intay kaa maqan tahay walaalkaabay ku maqan tahay intay iga intay i asiibtay hortay dad bay markaa asiibtay waqad shaqa way dhibtay cala alweliid waqad shaqa waxaa dhib ku noqdoo ku cuslaaday cala alweliid bin cabdilmelik maa nazala wixii ku degay bidayfihi alkariir martigiisii weynaa oo min annawaasili musiibooyinka ah faqad ixtasaba wuxuu ka ajir xisaabsaday curwa ibnahu wiilkiisii wafaqada wuxuu waayey saaqahu lugtiisii fii ayaamin macduudaat maalmo tirsan fajacala wuxuu guda galay waa boqorkiiye yaxtaalu inuu ugu soo celcelinayo litacsiyatihi tacsiyayntiisa iyo wa tasbiirihi sabargelintiisa calaa maa asaabahu wixii markaa asiibay wasaadafa waxaa yimid oo soo qaabilay wasaadafa an nazla inay inay soo degto bidaari اlkhilaafati khilaafada daarteeda waxaa ku soo degay jamaacatun koox oo min bani cabsin reer bani cabsin ah niman socoto ah oo reer bani cabsi baa daartii curwo joogay boqorkana lahaa ku soo degay fiihim waxaa ka mid ahaa ragga rajulun nin dariirun aan indho lahayn nin indhool ah ayaa ayaa la socday fa sa'alahu lweliid weliid baa su'aalay can sababi kafi basarihi sababtuu aragga u waayey indhihiisa wixiisaa ka dhigay oo daboolay ayuu weydiiyey faqaala wuxuu dhaha yaa amiira almu'miniin lam yakun ma ahayn fii bani cabsin waa tolkuu ka dhashay reer bani cabsin rajulunnin ma jirin awfara minii iga badan xaggayga maalin hantida ama ugu hanti badnaa tolkay walaa akaru ahlan wa waladan ehel iyo waladna wax iga badnaa ma jirin xaasas iyo owlaadba fanaaltu waxaa fanazaltu waan degay maca maalii wa ciyaalii maalkayga iyo ciyaalkayga intaan kaxeeyey ayaa waxaan la degay fii baطni waadin waadi calooshiisa macnaa kulayl iyo abaar baa yimid inta badan meelaha biyomareenkaa layska degaa si qabow looga helo meeshaasaan degnay buu yidhi oo min manaasili qowmi qoomkayga meelahay degganaayeen ah faطaraqnaa waxaa nagu soo guureeyey oo habeen saq noo yimid saylun daat lam nara aanan arkin milahu kaasoo kale qadun weli daadkaasoo kale weligeenna ma soo marin fadahaba asaylu daadkii wuxuu la tegey bimaa kaana lii wixii aan lahaa oo dhan oo min maalin maal ah wa ahlin xaasas ah wa waladin owlaad ah daadkii baa qaaday buu yidhi walam yatruk lii iima dhaafin hayru baciirin waaxidin hal rati maahane hal rati buu ii dhaafay daaki iyo wa iflin canug yaro yaroo xadiiilwilaadati umusha loogu jiray markaa hooyadii markaa ay dhashayoo umusha loogu jiray oo wilaadada ku cusub io hal rati yuu daadkii ii dhaafay wa kaana albaciiru ratigii wuxuu ahaa sacban mid sacbi ah rati dhib badan buu ahaa ratiyada isku mid maaho mid waxaa jir aan la rari karno haraantis maayo aad i aad u dhib badan fanadna wuu fakaday buu yidhi minii xaggayga kiina waaba iga ordayba fataraktu sariya kii yaraa canugi yaraa waxaan uga tegey cala alardi dhulka dhulkaan saa u jiifiyey walaxiqtu waxaan haleeloon ka daba tegey bilbaciir ratigii ratigii baan bursaday buu yidhi falam ujaawizu ma aanan gudbin makaanii makaankaygii aan ka cararaayey qaliilan wax yar xataa samictu ilaa aan maqlay sayxata طifli cunugaa ooynaaya haddana cunugii oohintiisii baan maqlay faltafattu waan soo fiiriyey faidaa ra'suhu wiilkii madaxiisa min fami di'bi ay afkiisu ku jiraaba ee waraabo afkiisa wahuwa ya'kuluhu cunaya wiilkiyaa waraabo afkiisa ku jiro cunugaygaa waraabo cunaaya fabaadartu le waan u soo degdegay haddana intaan ratigii ka soo noqday fabaadartu waan soo degdegey ilayhi wiilkii xaggiisa hayra laakiin annii anigu lam astadic ma awoodin inqaadahu inaan ka badbaadiyo id kaana qad ataa calayhi waraabi baa la tegey waa la qaatay keygii yaraana fajacaltu waxaan guda galay haddana falaxiqtu dhe waxaan haleelay oo haddana aan ka daba tegey bilbaciir ratigii ratigii soo qabaan isidhi falamaa danawtu minhu markaan u dhowaaday xaggiisa ramaanii wuxuu igu soo tuuray birijlii lugtiisa calaa wejhi wejigayga ramyatan haraati xatabad burburisay jamiinatii wejigayga wadahabat basarii indhahaygiina la tagtay indhahaygiina waa lala tegey indhool baa noqday intaba iga fursantahay iga baaba'san tahay xaraatitan uxun buu iqaba i yidhi falaxiqtu waxaan haleelay bilbaciir falammaa danawtu minhu markaan u dhowaaday ramaanii wuu i haraantiye waayo wuxuu igu soo turay birijlihi lugtiisa hoo buu yidhi hal haraati calaa weji wejigayga ramyatan haraati xatamad burburisay burburisay jabiin dhab wadahabat lana tagtay bibasarii indhahayga saasna indhoolan ku noqday xoolahaygii waa layga qaatay ratigii saasuu ii galay canugaygii waraalaa qaatay waa musiibo aad iyo aad u adag habeen dambaan dhamaystirayna haddii rabbi idna subxaana watacaala meesha hanoo joogta qisadii curwi ibnu zubayr allah aq waxaanu ka bar inu xaqna waafajiyo daacadiisa diintiisana nagu sugo wabilaahi tawfiiq allahu subxaana wa tacaala aclam